asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu walaalahayow istikfaarta iyo wanaaggeeda waxaa ku tusinaya allah subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun oon marna ilaahay caasinaynin amarkiisana fuliya ayaa dadka mu'miniinta ah ilaahay bay u weydiinayaan istikfaar iyo dembi dhaaf wاlmalaa'ikatu yusabixuuna bxamdi rabbihim waystakfiruuna liman fi lard alaa ina allah wlgafuur raxiim istikfaar bay ilaahay u weydiinayaan aladiina yaxmiluuna alcarsh kuwa carshiga xambaarsan waa malaa'ig ilaahay waman xawlahu yusabixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bihi wayastakfiruuna dembi dhaaf waxay warsanayaan liladiina aamanuu rabbana wasicta kula shay wa wacilma faغfir liladiina taabuu waاtabacuu sabiilaka waqihim cadaab aljaxiim dayib qofku intuu salaada markuu ka baxo uu masaajidka fadhiyo uu salaad kala sugaynaa malaa'igtu istikfaar bay ilaahay u weydiinaysaa ambiyada ilaahay iyo rususha ilaahay markii saf laga maro mid walba waxaad arki ilaahay isagoo ku cararaya oo istikfaar isaguna weydiisanaya dadkiisa iyo qoomkiisiina ilaahay u weydiinaya subxaanahu wa tacaala aadam iyo xawaa marka laga bilaabo rabbi wuxuu leeyahay qaala rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin bay leeyihin rabbiyow naftayada waan dulminay haddaadan noo dhaafinna dadka khaasiriinta oo dembigayaad aa dhaafin dadka khasaaray baan ku jirayna oodan noo naxariisanin nuux calayhi salaam awalu rusul waa kii laha wailaa takfir lii wa tarxamnii akun min alkhaasiriin fii suurati huud haddaadan allow ii dhaafin ooda ii naxariisan dadka khasaaray baan ka mid noqonayaa ibraahim nabiyullaahi ibraahim wakila wladii aطmacu an yakfira lii khati'ati ywmi اddiin allah waa midka aan ka dalbaya fii suurati shucaraa inuu dembigayga ii dhaafo subxaanah can daawuud calayhi salaam rabbi waa kila faاstakfara rabahu wakhara raakican waanaab fii suurati saad rabbi subxaanahu wa tacaala waa kii istikfaarta isaguna ku weydiistay can sulaymaan nabiy llaahi sulaymaan qaala rabbi اkfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi fii suurati sad waa kii ilaahi subxaanah wa tacala ku weydiisay istikfaarta muusa calayhi salaam qaala rabbi inii dalamtu nafsii faغfir lii fagafara lah ilaahay ou ii dhaaf markuu ninkii fawakazahu muusa faqadaa calayhi wiilkii uu ku dhuftay halka feer uu saa ku dhuntay ilaahay buu u cararay subxaanah wa tacaala can nabiyullaahi huud calayhi salaam ويا qوم اsتغfirوu ربكم ثma tuubuu إليhi yursil السmاء عlayكم مdraarا وyزidكم quwaة إilىa quwatiكم qoomkiisibuu la hadlay war qof qoomkaygiyow war ilaahay dembi dhaaf weydiista subxaanahu wa tacaala xikaaya can saalix nabiyullaahi saalix faاstagfiruuhu ثuma tuubuu ilayhi ina rabbii qariibu mujiib buu isaguna ku lahaa war istikfaar ilaahay weydiista xikaayatan can shucayb nabiyullaahi shucayb wastaqfiruu rabbakum huma tuubuu ilayhi ina rabbii raxiimu waduud xikaaya can nabiyina muxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam faاstaqiimuu ilayhi wastaqfiruuhu wawaylu lilmushrikiin waa kii lahaa allah subxaanah wa tacaala haddaba ayuha alaxiba istikfaarta markaad fiirsiya dembi dhaaf dalabka waxaa kaaga soo baxaya inay tahay min asbaabi risqi waxyaabaha risqigaba lagu helo risqiga ma rabtaa arsaaq badan ma rabtaa owlaad ma rabtaa cimri fiican ma rabtaa caafimaad intaba waxaad ka heli istikfaarta ayib waanaad arki doontaa in sha allah ilaahay subxaana wa tacaala xikaaya can nuux faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara yursil isamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wa baniina wayajcal lakum jannaata wayajcal lakum anhaara balu fiirsada intaas oo wax in la helo waxaa ka horeysaa faqultu istakfiruu rabbakum ilaahay dembi dhaaf weydiista ilaahay dembigiinu dhaafi kadibna ilaahay cirka ayuu roobka keeni rabbi subxaanahu watacaalana wuxuu idin siinayaa maal badan iyo wiilal iyo caruur iyo gabdhabah iyo beero iyo webiyaashaoo idiin soo burqaday intoo dhan baad helaysaa xikaaya can shucayb rabbi markuu ka hadlay can huud baan u jeedaa wayaa qawmi istakfiruu rabbakum qoomkaygiioo ilaahay dembi dhaaf weydiista uma tuubuu ilay yursil samaa calaykum midraaran markaasuu rabbina samada idinku soo daynaya oo roob idiin wayasidkum quwatan ilaa quwatikum nashaad iyo firinfircooni ayaad u helaysaan cibaad cibaadaadka ilaahay awood baad yeelanaysaa waan istaqfiruu rabbakum uma tuubuu ilay yumatickum mataacan xasanan istikfaar la imaada ilaahay mataacan xasanan buu idin siinaya ibnu cabaas baa wuxuu yidhi yutafadal calaykum birisqi wasica waxaa weye mataacan xasan ilaahay wuxuu idin siinayaa arsaaq buu idin siinayaa waxa laydiin waasicinayaa rabbi subxaanahu wa tacaala haddaba ayuha alaxiba istikfaartaas waxyaabaha ka dhasha waxaa kamida roobku inuu yimaadaa ka waxaa kamida beeraha inay baxaan baa kamida waxaa ka mida webiyaashu inay biyo yeeshaan baa ka mida waxaa ka mida maal iyo inaad heshaa ka mida waxaa ka mida caruur inaad heshaa ka mida waxaa ka mida in ilaahay caafimaad iyo sixa uu ku siiyo ayaa ka mida arsaaqdana waasic lagaaga dhigo haddaba alfaada la adeegsado iyo ereyada lagu dhawaaqo istikfaarta oon kasoo hadlaynay maxaa ugu fiican ama maxaa ka mida waxaa ka mida inaad tidhaahdo أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه labadaa ere ayuha laxiba alxayu iyo alqayuumna waxaa loo rajaynayaa ismu ismuullahi alacdam magaca weyn ee ilaahay haddii lagu baryo uu ajiibayo inay ku dhex jiraan labadaa eray astaqfir llaha aladii laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayh wa atuubu ilayh astaqfirullah qaabkaasaa loo dhahaa soomaalidu waxaa iska dha astafirullah astaqfirullah bay qaar dhahayaan marka astafirullah astafirullah inaad qaabka u dhahdo astaqfirullaha aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ileyh waa duca saxiixa waxaa ka mid ah oo kale astaqfir allaha wa atuubu ilayh astaqfir allaha wa atuubu ilayh ayaa ka mid ah. waxaa ka mid a ah, sayid listikfaar oon kasoo sheekaynoo ducada ugu macaan ah allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa wacdika ma staطactu acuudu bika min shari ma sanactu abuu'u laka binicmatika calay wa abuu'u laka bidanbii faqfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant ducooyinka haddii aad kitaabka xusnul muslimka ah ee ducooyinkii adkaarta ka raadiso insha allahu tacaala waanad ka heli waana adkaarta fi sabaaxi walmasaa la akriya ku jirta ayib rasuulku wuxu uhi sal ly slam ducadan u dambayso imaamu muslim soo saaray ruuxa maalinta gelinkooda hore yidhaahda isaga oo yaqiininaya oy dhab ka tahay oo sidaa ku geeriyoodaa jannadu gelayaa qofka habeenkii yidhaahda isagoo ay dhab ka tahay aqriyo oo saa ku geeriyoodana jannada ayuu gelayaa ayuhalaaxiba istikfaarta iyo dembi dhaafka oo la badiyo waxaa lagu celiyaa cuquubada ayuu ilaahay iyo cadaabkaba ummadda waa looga celiyaa ilaahay baa wuxuu leeyay wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun sideedaba dadku iyagoo istikfaarsanaya oo dembi dhaaf alla weydiisan lama cadaabo xadiidkii wuxuuna ahaa bukhaari iyo muslim ee xadiisulqudsiga idaa adnaba alcabdu danban faqaala allahuma kfir lii fayaquulu allahu caza wajal ilaahay baa wuxuu dhahayaa adnaba cabdii danban yani xadiidkaa hadduu addoonku ictiraaf la yimaado uu dembi uu galo oo istikfaar la yimaado ilaahayow ii dhaaf ilaahw ii dhaaf u yidhaahdo ilaahay wuxuu dhayayaa addoonkaygu wuxuu ogaaday inuu leeyahay rabbi <clears throat> dunuubta dhaafa oo u qabta hadduu rabana ku cadaabi hadduu rabana u dhaafa marka wuu ii soo noqday eh markaasaa waxaa loo dembigaagii waan dhaafay cabdii waxaa rabta samee buu rabbi ku leeyahay subxaanahu watacaala iyadoon micnaheedu xumaan samee aan ahayn laakiin ay tahay daliil in lagu dhaafo gebagebada mowduucan waxaan kusoo xidhaynaa hadal uu yidhi xasan lbasri taabicigaa jaliilka ahaa istikfaarta imaamulqurtubi baana soo wariyey oo soo waariday nin baa u yimid wuxuu ku yidhi asheekh eh, xasan albasri waxaan ashku waxaan ka sheeganayaa faqri iyo gaajo wuxuu ku yidhi istikfaarta laazim istikfaarta badi mid kale u yimidoo wuxuu ku yidhi ilaahay ii bari inuu igu arsaaqo ilmo ina isseeyo wuxuu ku yidhi istikfaarta badi mid kale u yimidoo wuxuu yidhi beerahaygii way iga ba-een oo sanadkan beer nooma bixina maxaa sameeya wuxuu ku yidhi istikfaarta badi mid kalea yidhi umuur baa igu taagan oo welwel badan baa haysta maxaasame wuxuu ku yidhi istikfaarta badi haddaba nin la joogay baa wuxuu yidhi dadkii ku imaanhaya oo dhan waxyaabo kala duwan bay ku warsanayeen laakiin hal shay baad u wada tilmaamaysay see wuxuu jiraa wuxuu yidhi anigu min cinda nafsii kama samaynin oo arrintaa anigu ma aanan naftayda kala imanineh waa ilaahay kitaabkiisii iyo qur'aankiisii weeyaan faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara yursil asamaa calaykum midraaraa wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara iyo aayaddii kale yumatickum mataacan xasana ayaa mataacan xasanan baa kulli waxaasoo dhan wada keenaysa marka anigu ma aanan dhihin ee ilaahay qur-aankiisa haddaba ayuha alaxiba istikfaartu ahamiyaddaasay leedahay isku daawee waana dawada ugu fiican laazimna inaad ilaahay dembi dhaaf haddii rasuulullahi sala allahu alay wasalam oo rabbi u dhaafay maa taqadama wamaa ta'akhara dembigiisii hore iyo kii dambaba loo dhaafay uu macsuum ahaayoo ilaahay ilaaliyey hadduu maalinkii leeyahay innahu la yuqaanu yacni qalbigaygaa la daboola imaamu nawowi wuxuu yidhi waxaa weeye kafla yar inay ku dhacdo ama futuur waxoogaa uu ku dhaco qalbigiisa la yaraa oo waxoogaa ee caajisa soo galo kadib baan u kacaa boqol jeer baan ilaahay istikfaar ula imaada astaqfiru allaha aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ilay haddii rasuulullahi nabiyullahi maxamed sal ly slam sidaa ahaa xaggeen inagu joogna ayuu alaabay marka istikfaarta aan badino carabkeennana aan barno ilaahayna dembigeenna iyo kii waalidkeen iyo kii waalidiinteen iyo kii culimadeenna iyo mashaaikhdeennii iyo ahalkeen iyo awlaadeennaba iyo inta aan jecelahay o dhan dembigooda allaha dhaafo wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu